adduunyada baraftankii bilowda bilowgii adduunyada baraftankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baraftankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti waana kowda bisha ama lixda bisha koowaad ee sanadka cusub ka saaxiibada meel waliba joogtaan waxaan idiin soo gudbin doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulmada la ciyaari doono horyaalka wadanka talyaaniga kooxda kubadda cagta inter milan ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta lesverona ee labada duurnimo qadar soddon daqiiqa sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulmada kale copa del rey ayaa la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta real madrid oo ay ciyaari doontaa sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa kulmada kaleeto f a kaabka kulamo xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa kooxda kubada cagta chelsea ayaa ciyaari doonta sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa tartanka xiisaha badan ee maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir kulankii cajiibka ahaa ee koonfur galbeed soomaaliya ay soo laabashada ay ku sameeyeen jubaland ayaynu eegi doonaa sidoo kale ciyaartoyda maamulka gobolka banaadir ayaa la saadaalinaya in maalinta berit haysan ciyaari doonin ilaa la xaliyo ama tabashadoodii eh, dabcan oo ah in markaas saddexda dhibcood loo soo celiyo arintaasna waynu falqayn doonaa dhegaystayaal suuqa kaliibsiga ayaana ka marnayn kusoo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha duhur idaacadda kulmi magaalada muqdisho oh, dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana tartanka xiisaha badan ee maamul goboleedyada ay weliba gobolka banaadir ayaa meel fiican maraya haddiinu eegno kulankii xiisaha badnaa ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland waxaa soo dhammaaday kulankii shalay ay wada ciyaareen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo helay saddexdoodii dhibcood ugu horeysay sidoo kaleetana markiiaynu eegno xulka maamulka jubbaland ayaa la garaacay kulankoodii labaad Eh, markaynu eegno waana kulan ay dabcan eh, koonfur galbeed soomaaliya ay comeback ku sameysay sidoo kaleetana xulka maamulka galmudug uu comeback uu ku sameeyay saddex gool iyo laba gool markaynu eegno ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiiso badan oo xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay soo bandhigeen ciyaar wanaag sidoo kaleetana jubbaland sidoo kale way wanaagsanaayeen qeybta hore gool kowaad ee eh, jubbaland ayaa uga hormartay koonfur galbeed kadibna laba ayaa loogu bedelay marka taas oo ka dhigan in xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba xulka gobolka banaadir min saddex dhibcood ay leeyihiin sidoo kaleetana halka galmudug iyo weliba xulka hirshabeellena iyaguna min afar dhibcood ay leeyihiin haddaba fursad ma u haysataa in xulka jubaland ay kusoo laabtaan fursad oo u haystaan laba kulan soo socda ayayna ciyaari doonaan waxaana kulankaasi noqon doona kulan muhiim ah waana hirshabeelle oo ay la ciyaari doonaan iyo weliba gobolka banaadir oo ay la ciyaari doonaan marka haddii jubbaland ay u baahan yihiin ay soo gudbaan oo wareega samafiinaalaha ay usoo gudbaan waa inay garaacaan maamulka hirshabeelle sidoo kaleetna waa in gobolka banaadir ay ku daraan waa rajada ay wareega samafiinaalaha ama samafiinaalka tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ay ku imaan karayaan hadaba markaynu eegno tobabaraha xulka maamulka koonfur goboleed soomaaliya ayaa ka hadlay waxaana uu shaaca ka qaaday inuu aad ugu faraxsan yahay in xulkiisii kulankoodii ugu horeeyay guul gaaraan taasi oo ka dhigan in koonfur galbeed soomaaliya sanadkan xataa aysan dabyar aysan shideen ay ka mid yihiin eh, maamulada sanadkan eh, meel fiican ka gaari karaya tartanka xiisaha badan maamul goboleedyada weliba ee gobolka banaadir sidoo kaleet wuxuu shaaca ka qaaday in weli wax walbay bilow yihiin uun rajeyn doono in marka kulmada soo socdana ay badin doonaan marka wuxuu shaaca ka qaaday inay rajadoodii ugu weyna tahay inay samafinaal gaaraan kadibna finaal gaaraan sidoo kaleetana wuxuu shaaca ka qaaday in sidoo kaleetana tartankan ay doonayaan inay ku guuleystaan haddaba markiinu eegno eh, jubbaland kambaga eh, lagu samey waxay ka dhigan tahay in laba kulan eh, lasoo dhaafay baa soo laabasho cajiiba lagu sameynayay marka waa inay wax ka bartaan ayaa leeyahay haddii jubbaland ay u baahan yihiin kulmada soo socda inay markaasi dabcan ay guul gaaraan markaa eh, waana saadaalinaya in jubbaland weli fursad ay haysato ayna dooneysa kulmada soo socda inay markaasi dabcan ay guul gaaraan haddaba markaynu eegno eh, waxaa laakiin xiisaday ka taagan tahay gobolka banaadir iyo weliba eh, xiriirka kubada cagta waxaanu ognahay in maamulka gobolka banaadir gebi ahaanba laga jaray saddex dhibcood oo muhiim ah taa oo xataa la siiyey saddex dhibcood iyo saddex gool xoolka hirshabeelle haddaba markaynu eegno waxaa jira sharciyo oo ay jebiyeen eh, taageerayaasha eh, gobolka banaadir laakiin warqad ka soo baxday guddiga eh, dishibliinka ee xiriir kubadda cagta ayaa lagu go-aamiyey in ciyaartii maalintii khamiista ahayd ee dhacday shaqaaqadii ay kusoo dhammaatay lagu ganaaxay ciyaaryahaanada gobolka banaadir gebiyahaan saddex dhibcood laga jaray marka ciyaaryahaanada hirshabelle ayaana iyaguna eh, loo abaalmariyay saddex dhibcood iyo saddex gool oo ciyaartii ay khamiistii ay soo bandhigeen warqada ayaa lagu yidhi in shaqaaqadii eh, ka dhacday maalinta khamiista waxay ay taageerayaasha gobolka banaadir ay sameeyeen ciyaartaasi waxaa dabcan laga wadi waayay taageerayaasha taasoo ka dhigan in hadda saddexda dhibcoodba la siiya laakiin gobolka iyaguna way soo hadleen waxayna ka hadleen arrinka marka iyagoo markaa dabcan shaha ka qaaday in arintaasi ay tahay arrin markaa ay diidi doonaan marka gobolka banaadir taageerayaashooda sidoo kaleetana waxay shaha ka qaadeen maalinta beri xataa ciyaari doonin haddaba ka sharci ahaan markaynu eegno tartamada kooxeed ama eh, qarameed markii la eego ama wadamada markay ciyaarayaan kulamada homiyawey ayaa kooxaha eh, lagula xisaabtami karayaa taageerayaashooda maadaama garoomada iyagu leeyihiin taageerayaasha mas ay ka yihiin eh, kooxda laakiin tartamada lagu qabto hal magaalo ama hal dal kooxaha dhan waa marti ay leeyahaa taageerayaashana waxaay mas-uul waxa ay mas-uuliyad ay ka qabaan ama taageerayaasha waxaa mas-uulka ayaa leeyahay qabanqaabiyaasha tartanka marka tartanka gobolada waxaa qabanqaabiyey wasaaradda oo kaashanaya xiriir kubadda cagta marka garoonka waxaa iskale wasaaradda kooxaha oo ay ku jirto banaadir marka waxaa leeyahay taageerayaasha garoonka galaya waxaa mas ka ah qabanqaabiyaasha tartanka ee kooxaha dabcan ciyaarayana mas-uulkamaha leeyahay sida caadiga sharciga laakiin gobolka banaadir tartankan waxaa leeyahay iyagu xataa dabcan maadaama iyagu ay ka dhisan yihin magaalada muqdisho waxaa leeyahay iyaga ayaa qaladka iskale taageerayaashooda saddexda dhibcoodna sidaasi ayaa eh, dabcan lagu qaaday oo lagu ganaaxay laakiin taageerayaasha gobolka banaadir iyo weliba maamulkaba way diidanyihin waxay leeyihiin arrintaa ma dhici doonto koley dhowaan ay la gobolka banaadir mar kaleeto uu war uu soo saaro sidoo kaleetana ay ka hadlaan arrintaa ku saabsan in maalinta berita ay ciyaari doonaan iyo weliba haddii kale joindre au foutage jaillet. On t'aime vite à l'invadie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite شنو اه ساشوش بار اه شوكي انا قلت dhanka kalena markii aynu eegnana sanadkan waa sanad markaa dabcan kooxihii oodil ay diyaarsan gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada marka sanadkan waxaa leeyahay yaa gruubka ku hari doona inkastoo hadda jubbaland ay ugu hooseyso hadda maamulka hirshabeel ayaa waxay leeyihiin afar dhibcood sidoo kaleetana maamulka galmudug afar dhibcood ay leeyihiin banaadir saddex dhibcood halka sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya iyaguna saddex dhibcood ay leeyihiin marka aynu arki doonaa kulmada soo socda maalinta maalinta axaddana waxaa lagu wadaa in xulka gobolka banaadir iyo weliba xulka maamulka galmudug ay wada ciyaaraan labadan kooxood waa labadii kooxood markii ugu dambeysay finaal ay dabcan yimaadeen marka waxaa leeyahay waa kulan sida finaal camal a ah. marka afar dhibcood ayay leedahay waxay doonaysaa toddoba dhibcood inay tagto galmudug halka hirshabeelena aan idhahdee xulka gobolka banaadirna saddex dhibcood laga jaray hadii ay dabcan waxay doonayaan in saddexdaasi dhibcood ay dabcan ay soo cishtaan oo ay lix dhibcood tagaan marka kulan muhiima ayaa berita la ciyaari doonaa laakiin in la ciyaari doono in kale waynu arki doonaa waxaa leeyahay haddii maalinta berita ah ay ka qeybgeli waayaan gobolka banaadir waxaa leeyahay forfid ayaa la bixin doonaa oo dhibcahaasn waxaa la siin doonaa galmudug fursad ayaanu ahaan doonta ayaa leeyahay xulka maamulka galmudug haddii ay maqnaadaan xulka gobolka banaadir maalinta berita ah kulanka xiisaha badan ee ku dhex mari doona gegada weyn staadiya muqdisho garoonka tuulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho dhanka kalena dhegeystayaal ciyaaraha dunida hadii aynu eegnana horyaalka talyaaniga ayaa la ciyaari doonaa xulka aniraad ee kooxda kubada cagta inter milan oo sanadkan laga yaaban yahay ayaa ciyaari doonta kulan muhiim ah waana eh, kulanka sagaaliyo tobanaad ee horyaalka wadanka talyaaniga haddaba kooxda inter milan xilli ciyaareedkan waa kooxda ugu difaaca fiican dhammaan kooxaha yurub oo idil markaad eegto horyaalka england sidoo kaleeto horyaalka eh, spain talyaaniga bundesligaha jarmalka sidoo kaleetna faransa liguanka waxaa leeyahay waa kooxda ugu roon xilli ciyaareedkan difaacooda sababtay tahay sideed iyo toban kulan xilli ciyaareedkan horyaalka wadanka talyaaniga seere-eeda ay ciyaareen waxaa leeyahay keliya waxaa laga dhaliyay sideed gool taasoo ka dhigan xataa xilli ciyaareedkan markii ay ku ciyaareen gurigooda ama hoomkooda markii ay ku ciyaareen waxaa leeyahay keliya shan gool ayaa laga dhaliyey sagaal kulan oo ay gurigooda ay ku ciyaareen gaar ahaan garoonka intermilan ku ciyaarto joseba meza ama garoonka sansiri stadium hadaba markaynu eegno sidoo kale kulamada banaanka xilli ciyaareedkan keliya saddex gool ayaa laga dhaliyey sagaal kulan oo ay ciyaareen toddoba kulan ay badiyeen laba kulan barbaro wax guuldaraha maysan qaadan marka inter milan sanad qurux badan ayay qaadanayaan eh, sidoo kaleetana waa inter milan sanadkan simeon izagi waxaa leeyahay wuxuu ku hogaamin karayaa in uu inter milan uu siiyo isku deetaha talyaaniga oo markii ugu dambeysay ama sanadkii hore eh, kooxda kubadda cagta napolitanka ay ku guuleysteen haddaba waxaa laga yaabanyahay sanadkan golhayaha kooxda kubadda cagta inter milan ninka lagu magacaabo yansama yansama waa golhaya aad u khatar badan waana golhayihii bedelay ninka lagu magacaabo andre onana taageerayaasha inter milan way ka nasteen ninka lagu magacaabo onana inkastoo onana markii uu joogay kooxda kubadda cagta inter milan uu ahaa golhaya aad u khatar badnaa haddaba sanadkan yansama ayaa wacdarinaya sidoo kale bastoni iyo weliba ninka lagu magacaabo zerbi sidoo kaleet bafad xataa inaba caadi maaha bafad iyo ansama labada waxay ka yimaadeen bayer munig sidoo kaleeto maqaterian ninka lagu magacaabo hakan sidoo kaleeto ninka la yiraahdo waa nicolo barela waa barela oo intermil u ciyaara waa mid kamid a ah ciyaaryahan ugu khatarta badan dormian sidoo kaleeto eh, ninka lagu magacaabo martinez eh, lowtar martinez weyaan iyo weliba marcus turam waa ciyaaryahanada ugu muhiimsan koox kubadda cagta inter haddaba ninka lagu magacaabo lowtaro martinez ayaa xil ciyaareedkan waxa uu dhaliyey goolal ka badan cid kasta ama ciyaaryahaan kasta u ciyaara talyaaniga horyaalkooda lix kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray horyaalka wadanka talyaaniga wuxuu dhaliyay shan gool laba goolna waa uu caawiyey dhammaan tartamooda oo idil ciyaaryahankan lowtaro la yidhaahdo saddex kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta inter milan ama narazuri waxaa leeyahay wuxuu u dhaliyey goolal gaariya todobiiyo gool taas oo ka dhigan koox waliba marka ee ciyaaryahaankan lowtaro waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta inter milan haddaba markaynu eegno inter milan markii ay la ciyaari doonaan kulanka dhowaan ee soo galaya ee labada duhurnimo qadar soddon daqiiqa ah, heles verona heles verona waa mid kamid a ah kooxaha ugu khatarta badan laakiin xilli ciyaareedkan ay ka jaban tahay waxay doonayaan inay ka badbaadaan serebida heles verona waxay ku jirtaa kaalinta afar iyo tobanaad halka inter milan ay ku jirto kaalinta koowaad ee horyaalka wadanka talyaaniga markaynu arki doonaa waxaa la saadaalinayaa inter milan ay markaasi dabcan ay garaaci karayaan kooxda kubadda cagta lisverona marka waynu arki doona kulanka waa kulan markaas muhiim u ahaan doona kooxda kubadda cagta inter milan inter milan sidoo kaleeto barcus turam waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan isagana xil ciyaareedkan aad aad u acdareynaya ciyaaryahankan ayaa faransiiska ka yimid marka sanadkan waxa uu dabcan uu sameynayo waa wax inaba aan caadi ahayn sanadkan talyaaniga waxaa laga yaaba yahay kooxda kubadda cagta inter milan iyo weliba yuventus sanadka marka waxaa laleeyahay yaa horyaalka ku guuleysan doona horyaalka yaase ku guuleysan doona oo sanadkan qaadi karaya ayaa leeyahay marka waynu arki doonaa haddii inter milan ay guul gaari doonto kulanka helesferon ay la ciyaari doonaan saddex gool iyo hal ayaa lagu saadaalinaya markii ugu dambeysana inter milan ay garoonkooda kusoo dhaweyso kooxda kubadda cagta helesferona waxay ahayd afar iyo tobankii january markaasina sanadkii hore kun saddex iy labaatanka hal gool ay ku garacday isla goolka guushana waxaa dhaliiliyay dhanka lagu magacaabo lowtahar martinez mar kulanka waynu arki doonaa haddii halis farona ay badan doonto ama inter milan laakiin inter ayaa la saadaalinaya waaya dhegeystayaal dhanka kalena hadii aanu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa iyaguna waxay ciyaari doonaan caawa kulanka cobadarey waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta radina lagu magacaabo haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo ajeloti ayaa waxa uu shaaca qaaday kulanka uu diyaar yahay inuu ciyaaro xiyiryahanka daadayar ee lagu magacaabo arda gular arda gular waxaa lagu naanaystaa miisiga cusub marka tan iyo markii ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta galatasaray Eh, muusan u ciyaarin dhaawacyahi ku seegayey laakiin waxaa leeyahay kulanka eh, la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta eradina waxaa leeyahay waa diyaar real madrid kulanka inay ciyaaryahankan xataa lagu soo bilaabo carlo angelotti wuxuu leeyahay kulanka waan kusoo bilaabi doonaa ciyaaryahankan waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee barengeska waana mustaqbal marka ardogular waa mid kamid a ah ciyaaryahanada aadka u khatarta badan hadda real madrid weli waxaa ka maqnaan karaya ninka lagu magacaabo david alaba tubad cartowa faskeys mandy iyo weliba melatow dhammaan ciyaaryahanadaasi way seegi doonaan ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta barengeska halka dhanka kalena haddii aynu eegnana kooxda jerona iyo weliba elche ay wada ciyaari doonaan atletico madridna sidoo kaleeta way ciyaari doontaa dhanka kobadi faransiiskana hadii aynu eegnana kulamo badan ayaa jira marka waynu arki doonaa kulamadaasi eh, waxaa kamid a ah kulamadaasi eh, kooxda kubadda cagta nice way ciyaari doontaa sidoo kale lorento way ciyaari doontaa marka laakiin b ma ciyaari doonto oo ah kooxda ugu weyn ama kooxda tobankii sana ugu dambeysaba eh, ugu saameynta badneed kooxda ama kooxaha markii la eego halka laakiin england ama ingiriiska laga ciyaari doono koobka ee lagu magacaabo f a cabka kooxda kubadda cagta chelsea ayaa ciyaari doontaa iyadoona markaasi dabcan ay la ciyaari doonto ay kulanka markaasi muhiim u noqon doonto kulan muhiima oo ay fa caabka ay doonaysa inay ku guuleystaan sanadkan chelsea haddaba wareega sodon labaad waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta breston north end chelsea ayaana garoonka eh, stafford bridge waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo breston north end waana kooxda ka ciyaarta championshipka ama serabida gudaha wadanka england haddaba markii ugu dambeysay kooxda breston ay la ciyaari doonto ama ay la ciyaartay waa markii ugu dambeysay wayaan waxay ahayd eh, siddeed january labada kun tobankii markaasina eh, waxay ciyaareen wareegii lix iyo tobanka efe kaabka marka chelsea ayaana laba gool kaga adkaatay storage weliba ninkan loo magacaabo eh, nicholas anelka ayaana labada goolba dhaliyay marka waynu arki doonaa kulan muhiima markii ugu dambeysana garoonkooda ku qaabisho kooxda kubadda cagta chelsea naadiga la yidhaahdo breston waxaa leeyahay markii ugu dambeysay waxay ahayd toddoba iyo tobankii februaayo sanadkii labada kun iyo labadii markaasina ninkii la oran jiray calodio leneri ayaa tababaro u ahaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the blues marka chelsea waxay dooneysaa kulamo xiriira inay markaasi guul gaaraan waxay garaaceen loton kulankii ugu dambeeyey sidoo kaleeta kalaasal balas ay laba yaal ku garaaceen marka kulankoodii saddexaad xiriir ah ayay doonayaan inay guul gaaraan kooxda kubadda cagta ee chelsea ah. haddaba brushia bujentino ayaa ka hadlay eh, kulanka eh, laafia wuxuu leeyahay waa uu maqnaan doona ma doono kulanka eh, sidoo kaleeta wuxuu shaaca ka qaaday in ciyaaryaanka lagu magacaabo christopher inkunku isagana sidoo kale kulanka lagu soo bilaabi doono sidoo kaleetana wuxuu leeyahay muqaylo madrigi waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan oo na doona xaleyna tottenham ayaa hal gool iyo waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta barley bederboro ayaana goolkaasi dhaliyay marka wareegi lix iyo tobanka efe kaabka ayaa usoo gudbeen haddaba tottenham iyagu koob ay ka habaaran yihiin leeyahay kooxda kubadda cagta sporis inay koob koobku guuleystaan waxaa ugu dambeysay waa markii ugu dambeysay weyaan labada kun iyo sideedii ay guuleysteen markaasina koobka efe kaabka ay ku guuleysteen markaasi chelsea ayana kaga qaadeen laba gool iyo hal marka waxaa leeyahay labada kun iyo iyo tan iyo ku guuleysan wax kooba sidoo kaleetan efe kaabka inay ku guuleystaan kooxda kubadda cagta sports waxaa ugu dambeysay taariikhda markay ahayd sideed may kun sagaal boqol oo laba gool iyo hal ay ku garaacday kooxda kubadda cagta nottingham forest marka sports iyaguna sanadkan waxay doonayaan in ay koob ay ku guuleystaan halka kulamada kale la ciyaari doono newcastle iyaguna ay la ciyaari doonto koox cagta sunderland leicester city iyo weliba medwell ayaa wada ciyaari doona marka waa kulamada xiisaha badan ee jira marka waynu arki doonaa halka kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo macity iyaguna sidoo kaleeta ay ciyaari doonaan maalinta brita liverpool iyo arsenal waa kulanka xiisaha badan manchester united iyaguna maalinta brita ay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta waa maalinta sideedda january ay la ciyaari doonaan laba maalin kadib kooxda kubada cagta wegan atletic ay la ciyaari doonaan koxda cagta manchester united marka kulanka ugu xisaab badan toddobaadkan wuxuu noqon doonaa arsenal iyo liverpool oo maalinta brita wada ciyaari doonaan waa kulan xiso badan marka wareega soddon labaad ama arsenal ayaa tartanka laga reebi doonaa ama kooxda kubada cagta liverpool ayaa tartankan laga reebi doona waynu arki doonaa waxaa la saadaalinaya laakiin liverpool ay la garaaci doono arsenal ay guulgaari doonto maadaama mow saalax uu ka maqaya laakiin yordan club wuxuu leeyahay koobkan waan u baahanahay waxaan u baanaya ayuu leeyahay inaan ku guuleysto ninka lagu magacaabo yordan colob oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool On t'invite pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. Faut bien vite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis. dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhanka kaleetana haddii aynu eegnana sanadkan horyaalka wadanka sbein waxaa leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaa ku guuleysan kareysa kooxda kubadda cagta marengeska real madrid halka boqolkiiba sideetan la saadaalinayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo jerona inay ku guuleysan karayaan haddaba kooxda kubadda cagta jerona sanad qurux badan ayay qaadanayaan waana kooxda labaad xilli ciyaareedkan yurub oo idil kooxda ugu fiican markii laga soo tagay real madrid waxaa leeyahay sanadkan real madrid ayaa ah kooxda ugu fiican dhammaan kooxaha yurub kaalinta koowaad ay ku jirtaa kaalinta labaadna kooxda kubadda cagta jerone ayaa ku jirta marka jerone inaba caadi maaha sanad qurux badan ayay qaadanayaan sanadkan waynu arki doonaa hadii kooxda kubadda cagta jerona horyaalka ay ku guuleysan kareen haddaba jerona markay ciyaareen sagaaliyo kulan shan iyo kulan ayay badiyeen saddex kulan ayay barbaro galeen hal kulan waa la garaacay afartan gool ayay dhaliyeen waana in ka badan kooxda real madrid oo dhalisay afartan gool barcelona dhalisay soddon gool marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan sanad cajiib ayay u tahay haddaba kooxda kubadda cagta jeruna eh, waxa ay garaaceen kooxo waaweyn sanadkan atletico madrid ayay afar gool iyo saddex ku garaaceen barcelona ay afar iyo labo ku garaaceen valencia ayay laba iyo hal ku garaaceen sidoo kaleed waxay garaaceen kooxda kubadda cagta reyo valcano afar gool ay ku garaaceen kooxda osasuna marka sevilia ayay garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, valerial oo kamid ah eh, lixda kooxood ee ugu khatarta badan spain marka waxaa laakiin guuldaro xil ciyaareedkan guuldarada kaliya ee soo gaartay kooxda jeruna waa guuldaradii saddexda gool iyo waxba oo waa saddexda gool eberka ahayd ee soddonkii setembar labada kun saddex ku dhexmaray garoonkooda jeruna markaasiyo jusulu dhali gool koowaad bilgham ayaana ka caawiyey kadibna jomeni eh, golka labaad caawiyey tony cruz kii saddexaadna jodi bilgham dhali marka waxaa leeyahay guuldarada xilli ciyaareedkan keliya soo gaartay kooxda jeruna waa guuldaradii ay ahayd shan iyo waa guuldaradii saddexdii eberka marka real madrid sanadkan waynu arki doonaa marka waxaa laleeyahay oo taageerayaasha marenges waxay sugayaan maadaama kooxihii waaweynaha ay soo garaaceen kooxda kubadda cagta jeruna waxay sugi doonaan kulanka ee ku dhexmari doona gegada barnabu stadium kow iyo tobanka februaayo soddon iyo shan maalin kadib marka real madrid ayaana soo dhaweyn doonta kooxda jeruna marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan mucjiso ayay sameynayaan waxay u baahan sanadkan haddii doonayaan inay markaasi dabcan horyaalka ku guuleystaan markoodii ugu horeysay taariikhda waa in kulamada soo socda ay badiyaan marka jeruna inaba caadi maaha afartan iyo sideed leedahay

waaga dhegeystayaal weli waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddaynu egno markaana eh, wararka ugu waaweyn ee eh, dhanka iyo weliba suuqa kala iibsigana eh, haddaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa weli la saadaalinaya inay kaysan doonaan weriyahaan oo markaasi garaan xil ciyaareedkii dhalin karaya labaatan gool ilaa ay soddon gool waana xiryaanka lagu magacaabo evantoney haddaba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ayaa doorka koowaad siin doonaa waxaana la aaminsan yahay xilli ciyaareedkan in kooxda kubadda cagta arsenal weryahaan ay soo qaadan karayaan haddaba markaynu eegno ciyaryaankii hore kooxda kubadda cagta arsenal ninka lagu magacaabo ozil ayaa waxa uu ka hadlay hadii arsenal ay soo qaataan ciyaryaanka lagu magacaabo victor osemen oo u ciyaara kooxda kubadda cagta napoli haddaba wuxuu leeyahay eh, ciyaryaankan ozil waa osemhen waa ciyaryahaan aad aad u khatar badan waxaan aaminsanahay waxa uu la mid yahay sida haalan oo kale sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in haddii koox kubadda cagta arsenaal ay soo qaadato in ciyaaryahankan ay ku faa-iidi doonaan sidoo kaleet wuxuu leeyahay xil ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta arsenaal meel fiican ay ka gaari karayaan markaynu eegno sidoo kaleetana horyaalka brmeliga wuxuu leeyahay waa sanad ay ku dagaalamayaan arsenal mancity liverpool sanadka marka sanad qurux badan ay u ahaan doonta arsenal ayuu leeyahay laakiin waa in waryahaan soo qaataan haddaba arsenal waxay u furan ama waxaa u furan inay soo qaataan waryahaanka eventoni maadaama factor osemhen aan la heli karin oo lacag uu khatar badan ama lacag boqol milyan uu ku fadhiyo wax ka badan marka waxaa leeyahay arsenaal muhiimad gaar ayay siin doontaa weeryahaan marka aad iyo aad u khatar badan dhan kaleetana haddii oogeyno tobabaraha kooxda ah kubadda cagta liverpool yurdan colob ayaa sheegay in liverpool ah haysato eh, qalab ay ku ilowdo mow saalax ama ciyaaryahaan ay ku ilowdo mow saalax laakiin waxa uu qirtay in kooxdiisa u ciyaari doonto si ka duwan sidii hore maadaama mow saalax uu aaday dhanka ay weliba koobka qaramada qaaradda afrika saalax oo jira qaab ciyaareed cajiiba xilli ciyaareedkan ayaa ka tagay kooxdiisa si uu qayb galo koobka qaramada qaarada afrika ee uu dhowaan dabcan wadankiisa masar u mateli doono saalax ayaa dhaliyay sideed gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxdiisa ka caawiyay inay ku jirto kaalinta koowaad ee kala sareynta horyaalka barmaliga wuxuu leeyahay haatan waa in aan la macaamilno maqaanshaha saalax ayuu yidhi yurden clob wuxuu leeyahy waxa aan hubaa inaan heli doono wado aan ku buuxin doono booskiisa laakiin waa in aan ku soo bandhignaa garoonka dhexdiisa ayuu leeyahay waxaan u malaynayaa in eh, ciyaanka lagu magacaabo hervy eh, eliod uu shaqo fiican uu ka qaban karayo booska saalax marka wuxuu leeyahay eliod ayaa ciyaarsiin doonaa booska saalax wax badan ayaana rajeenaya in ciyaaryahankan booskiisa uu buuxiy inkastaba booska saalaxa loo buuxin karin laakiin waxaa la aaminsan yahay mow saalax inuu yahay ciyaaryahaan aadaad u khatar badan dhanka kaleetana markaynu eegnana ciyaaryahaanka lagu magacaabo michel orise ayaa laleeyahay waxuu ku biiri karayaa midkooda ama kooxda arsenal ama kooxda kubadda cagta ee ma united haddaba arsenal ayaa weli xiiseynaysa garabka crystal balas ninka lagu magacaabo olise iyada oo xidiga reer faransa uu doorbidayo inuu ku biiro arsenal halka uu ku biiri lahaa kooxda kubadda united sida laga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo football transfer michael arteta ayaa taageer weyn u ah ciiryaanka lagu magacaabo olise kaas oo la xiriirinayo ma united ee suuqanayna ku guda jirna january inkastoo labaiyo labaatan sana jirkan uu qandaraas cusub u saxiixahay crystal balas waxaa jira heshiis lagu burburin karaya heshiiskiisa waxaana laleeyahay toddobaatan milyan ayaa ciyaaryahaankan heshiiskiisa lagu burburin karayaa sida laga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo football transfer xidiga olise ayaana diyaar u ah inuu iska diido kooxda kubadda cagta united siduu ugu biiro kooxda arsenal marka hore chelsea ayaa doondoonaysa ciiryaanka merchelolisia xil ciyaareedkan laakiin waxay soo qaateen col balmer col balmerna waa ciyaaryahaan aad u khatar badan xil ciyaareedkan gool horyaalka bermeliga ayuu dhaliyey afar goolna waa wacaawiyey marka waana ciyaaryahaanka markii la eego labaad ee ugu fiican xil ciyaareedkan kuwa daadooda ee ka hooseysa kuwii labaatan jirada kaliya juudi billingham ayaa ka fiican ninka lagu magacaabo col belmer marka col belmer ayaa booskiisii marka hore chelsea waxay doonayeen olise inay soo qaataan olise isagoo xataa wuu jeclaan chelsea ku biiro laakiin booskaasi hadda wuu xiran yahay ninka lagu magacaabo col belmer ayaana booskaasi hadda toos ula wareegay dhanka kaleetana haddii aynu eegnona wararka kale ee suuqa kaliibsiga markaynu eegno suuqan january waxaa jira ciyaaryahaano la qaadan karayo iyo weliba ciyaaryahaano lala heshin karayo markaynu eegno xidigii hore kooxda cagta ee liverpool ninka lagu magacaabo roberto farmino ayaa waxaa leeyahay waxaa eegi doonta ama waxaa fiirfiirin doonta kooxda kubadda cagta fulham wargeyska lagu magacaabo tak sport wuxuu leeyahay fulham ayaa doondoonaysa ciyaaryahaankan bobi farmino marka waxaa leeyahay waxaa macquul ah in kooxda kubada cagta fulham ciyaaryahankale ay soo qaataan weliba ayaa halkaasi jooga marka saaxiibkiisa ayuu la midoobi karayaa dhan kaleetana markaynu ogaan kooxda kubada cagta breford ayaa arsenal iyo weliba chelsea u sheegtay inay bixiyaan boqol milyan haddii ay doonayaan evan tony ay soo qaataan dhan kaleetana markaynu eegno kooxda kubada cagta arsenal ayaa wada hadalo waxay la yeelatay xidiga qadka dhexe ee u ciyaara kooxda kubada cagta everton ninka lagu magacaabo amadu unana haddaba wargeeska layihahdo tim talk waxa uu leeyahay kooxda everton diyaaraya u tahay in amadu unaana soo qaataan sababta tahay waa ay fasaxaan si ay lacag fiican halkaas u helaan ugu yaraan lixdan milyan iyo konton milyan ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal diyaar ayay u tahay haddaba amadu unaana may u baahan tahay kooxda kubadda cagta arsenal amadu unaana waa yidhahaan aad aad u khatar badan waxaa yahay diglan rice iyo weliba ahmadu unaana haddii ay ciyaaraan qadkooda dhexe kooxda kubadda cagta arsenal inay dhamaystirmi doonto marka sidoo kaleetana eh, martin odigad oo saddexdaas ay ku ciyaari karayaan sida madonana martin odigad iyo weliba diclras halka weerarkana uu adeegsan doono eh, bukayo saka martineli weliba gabriel jesus xataa marqaar la ciyaarsiin doono weerarka beenaadka ah ninka lagu magacaabo kay hafartis dhanka kaleetana markaynu egno kooxda kubadda cagta bulshiya doodmud ayaa dooq u haysata inay shan iyo labaatan milyan oo si toos ah ay ula wareegto xidigooda hore jordan sancho marka football sadr wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta munited xataa diyaaraya u tahay inay ciyaaryaankan ay fasaxaan dortmund ciyaaryahankan waxa uu ahaa ciyaaryahan muhiima marka eh, toddobaatan milyan ay kusoo qaateen kooxda kubadda cagta ah manchester united ciyaaryahankan jordan sancho dhan kaleetana markaynu eegno xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta chelsea gonar galgar ayaa diyaar ah inuu sii joogo blues ama chelsea marka wargeyska miro wuxuu leeyahay chelsea diyaar ay u tahay in ciyaaryahankan ay haystaan haddaba marushi bujonsin wuxuu ka hadlay ciyaaryahankan eh, muhiimadda uu leeyahay wuxuu leeyahay gonal galagare halkan ayuu ku faraxsan yahay wuuna jecelyahay inuu sii joogo wax badan ayuuna rajeynaya inuu halkan wax badan markaasi uu sameeyo marka dhan kale tanama united ayaana heshiis cusub waxay ka siixanaysaa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda marka anton marshal waxaa leeyahy anton marshal waa macquul inuu sii joogo inkastoo laleeyahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united diyaar u tahay in ciyaaryaankan ay iska fasaxaan dhan kaleetana xidiga kooxda kubadda cagta b g kalimbabe ayaa taageer weyn u ah kooxda liverpool marka waxaa leeyahay haddii kooxda kubadda cagta real madrid ay ku guguul daraysato in ciyaaryahaankan ay soo qaataan waxaa leeyahay liverpool ayaa diyaar u ah xataa kooxda kubadda cagta chelsea waxay diyaar u tahay ciiryaankan mashaar waaliya u soo bandhigaan xil ciyaareedka soo socdan ay soo qaataan dhanka leetana kooxda kubadda cagta bayer munig ayaa dooneysaa saxiixa daafaca dhexe kooxda kubadda cagta ac milan ninka lagu magacaabo fikayo timori sky waxa uu warinayaa in timori uu diyaarooya xataa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta bayer munig dhan kaleetana koox kubadda cagta real madrid ayaa iska diiday inay dib u hesho daafac wada dhexe kooxda kubada cagta ee mayunated hadduu ciyaara farayn marka real madrid ma doonaysa ciiraanka inay mar kale ay la soo reegaan dhan kaleetana kooxda kubadda cagta arsenal ayaa doonaysa saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta bayer leverkusen waana ninka lagu magacaabo victor banofeke marka ciyaaryaankan waa ciyaaryahan khatar badan xilli ciyaareedkan oo ka wacdaranayo kooxda kubadda cagta bayer leverkusen halka bedri ayaa u sheegay kooxdiisa barcelona inay lasoo saxiixato xidiga weyn ee mansito ciyaara ninka lagu magacaabo erien halan marka waxaa leeyahay roberto lwanduiski booskiisa keliya waxaa buuxin karo erin haalan ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo bedri oo ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa suuqa january dooneysa inay lasoo sixaato xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee manocone ciyaaryaanka lagu magacaabo waana xidig qad dhexe ka ciyaara oo dhanka iyo weliba bundesliigaha ka ciyaara dhanka kaleetana milkiilaha cusub ee kooxda kubadda cagta man ninka lagu magacaabo sir jem redclef ayaa wadahadalo la foortay garham boter si uu ugu bedelo tanhaag marka waxaa leeyahay tanhaag shaqada tababarnimada kooxda kubadda cagta ee man united ku tegi doonaa haddii toddobaadkan gudihiisa la garaaco marka eh, waxaynu ognaha kooxda kubadda cagta manchester united xilciyaareedkan sideed kulan horyaalka bermeliga ayaa la garaacay marka sanadkan manchester united xaalad xun ayay dareemaysaa marka waxaa leeyahy kox kubadda cagta manchester united sidoo kaleeto waxay doonayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo califen philips oo u kooxda kubadda cagta macity sidoo kaleetana markaynu egno real madrid iyaguna difaac doonayaan chelsena iyaguna waxay doonayaan difaac booska tiyaga silva tiyaga silva ayaa la saadaalinaya xilli markii uu dhammaado in uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta chelsea gudahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho